bsm اllah الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى رsuuل الlh slى اllه عlيه وعlى آlه وصaxbه وsلم تسليimا kaثيirا إlى yوم الdin الdرس الخاamiس dersiga شhanaad غaswaة badri الكubrى waxa uu ku saabsan yahay oo uu ka waramayaa dersigani gaswadii iyo duulaankii la magac baxay gaswatu badrin ilkubraa waa badertii weynayd duulaankeedii gaswatu badrin ilkubraa duulaankaa la magac baxay badertii weynayd hiya alfurqaanu gaswadaasi waa tii xaqa iyo baatilka kala saartay weeye alladii kaasoo waa duulaankaase acaza allaahu ilaahay uu ku quweeyey bihi sababtiisa alislaama islaamnimada oo wa rafaca ilaahay uu ku kor yeelay manaarahu islaamka calankiisa oo wa tamasa ilaahay uu ku burburiyo uu ku baabi'iyey ashirka gaalnimadii oo wakharaba ilaahay uu ku dumiyey arkaanahu shirkiga tiirarkiisii wa sababuhaa khaswada iyo duulaankaa sababteedu waxay ahayd ana arasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulku kharaja waxa uu u baxay oo magaalada madiine uu uga soo baxay liyactarida si uu jidka ugu galo ciiran safar liqurayshin quraysh u sugnaaday raajicatin taasoo ka soo noqotay min ashaami shaam wa kaana macahu rasuulka la jirkiisa waxaa ahaayoo la socday halaahu mi'atin wa halaaata cashara rajulan saddex boqol iyo saddex iyo toban nin falamaa calimat qurayshun qurayshi markii ay ka warheshay heshay bidaalika ay bidaalika alkhuruuj soo bixidda uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo baxay ee safarkoodiina dhexda uu galay arsalat qurayshi waxay soo dirtay tisca mi'atin wa khamsiina rajulan sagaal boqol iyo konton nin liximaayati ciirihim si safarkooda ay u ilaaliyaan wa tijaaratihim iyo ganacsigooda fa saara rasuulku waa socday ilayhim xaggooda ayuu u socday iyo halkii uu ka filanaayay safarku inuu mari doono biman macahu ciddii waxa weeye la socotay ee rasuulka wehelinaysan iyadoo ay la socdaan fa saara ilayhim arasuulu rasuulka xaggooda ayuu u socday biman macahu isaga iyo ciddii la socotayba wa qaatalahum waa uu la dagaalamay waa gaaladii quraysheede qitaalan shadiidan dagaal daran ayuu la galay wa waayada allaahu alla waxa uu ku xoojiyey almuslimiina muslimiintii bilmalaa'ikati malaa'igtii baa ilaahay ku xoojiyey fanhazama almushrikuuna gaaladii waa jabeen wa tabicahum lmuslimuuna muslimiintiina waa eryadeen yaqtuluuna iyagoo laynaya wa ya'siruuna oo qafaalanaya faqutila waxaa laga dilay min almushrikiina gaaladii sabcuuna rajulan toddobaatan nin minhum raggaa waxaa ka mid ahaa abuu jahlin wa usira waxaa laga qafaashay minhum iyagoo laga qabtay sabcuuna asiran toddobaatan maxbuus wa qutila min almuslimiina muslimiintana waxaa ka shahiiday oo ka dhintay arbacata cashara rajulan afar iyo toban nin uma dabeetana amara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu amray bidafni qatla almushriki qatla almuslimiina walmushrikiina in la aaso muslimiinta saxaabadii ka shahiiday iyo gaalada kuwii laga laayey wa rajaca ila almadiinati rasuulku magaalada madiine ayuu ku noqday walamaa qaarabahaa markii uu ku dhowaaday madiina talaqathu rasuulka waxaa kala hor yimi alwalaa'idu addoommihiibaa waxay kala hor yimaadeen bidufuufi iyagoo garaacaya daf oo yunshidna ku nashiidaynaya oo ku geeraaraya طalaca albadru calayna ilaa aakhirih darsigan shanaadi waxa uu ku saabsan yahay ghaswatu badrin ilkubraa ghaswadani sheekhu dee waa soo koobay ile kitaabku waa khulaase laakiin waxay ahayd dhacdo aada iyo aada u fac weyn faahfaahinteeda iyo sharaxaadeedana hal darsi aan lagaga gayoonay waana duulaankii ugu horreeyey ee rasmiga ahaa ee saxaabada iyo muslimiinta iyo nimankii gaalada ahay foodda isgeliyaan oo dagaal rasmi ahi uu ka dhex dhaco ghaswatu badrin magacaa waxaa loogu bixiyey goobta iyo deegaanka duulaanka ama dagaalkaasi uu ka dhacay ayaa waxaa la yidhaahdaa waa beder albadru baa la yidhaahdaa waxaa alkubra loo yidhi waa bedertii weynayd oo darsigii hore waxaynu ku soo aragnay ghaswatu badrin aluulaa waa tii hore oo wax dagaal ah iyada muu dhicin laakiin tanaa dagaal rasmi ah waxa weeye dhacay haddaba duulaankan isaga ah iyo dagaalkani taariikhda iyo xilliga uu dhacay markaynu soo ururinno waxaa dagaalkaasi ghaswatu badrin u dhacay maalin jumco ah toddobiyo tobankii bishii ramadaan sannaddii labaad ee hijiriyada ayaa ghaswatu badrin ay dhacday waxaa sheekhu uu ku sifeeyey hiya alfurqaan waana sida ay tahay oo ilaahay baa ku sifeeyey inay tahay yowmulfurqaan maalintii ilaahay uu kala saaray xaqa iyo baatilka yacnii ay kala muuqdeen ee dadka u kala caddaadeen waa maalin ilaahay uu ku quweeyey oo uu ku xoojiyey islaamnimada oo awooddii muslimiintu ay muuqatay maa qabla ghaswati badrin beder wixii ka horreeyey muslimiinta awooddooda waxba la isagama tirinayn waxaa loo arkayoon niman curdino oo aan tallaabana qaadi karaynin cadowna aan iska dhicin karaynin taasay u arkayeen gaaladu ghaswatu badrin waxay sabab u noqotay in calam calamkii islaamku uu kor noqdo oo gaaladu ay isweydiiyaan muslimiintii iyo awooddooda wacdarahay muujiyeen waxay noqotay mahadho ka sheekaynteeda iyo ka warramideedu aanu hadhinba sidoo kale ghaswatu badrin marka laga yimaado inay muslimiinta awood siisay kor u qaaday darajadooda cadowgoodana waxa weeye de ay ka baqdeen oo cadowga ay cabsi ku dhacday iyo gaaladii gaalada laftoodii baaba iyo burbur baa halkaa kaga bilaabmay oo wixii ay ku taamayeen iyo awooddii ay isbidayeen baa halkaa ku baaqatay oo halkaa kusoo afjarantay weliba si gaara nimankii quraysh ahaa oo carabi ka haybadeysan jirtay oo waxa weeye dee carabtu ay iyaga hormood ka dhigan jireen baa halkaa cawradoodu ku muuqatay inaanay wax weyn meesha ku haynin baa warkoodu ku cadbaaday halkaa haddaba sababta duulaankan iyo dagaalkani uu ku dhacay amaba uu ku yimi waa khaswatu badare rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka war helay safar qurayshi ay leedahay oo shaam ka soo socda weliba waa safar sahayda iyo maalka iyo hantida uu sidaa ay aad iyo aada u badan tahay waa safar lagu qiyaasay marka laga hadlayo gaad yacni hantida uu wado amaba uu siday waxa weeye kun awr ayaa dee waxaway gaadiidka alaabta sidee ahaayeen maalka iyo hantidaa ay sideenna waxaa lagu qiyaasay konton kun oo diinaar oo dhaqaale aada u baaxad weyn weeye oo wax alla wixii qurayshi ay haysayba ee ay ururinayeen oo dee adeeg iyo safar ay ugu tala talagaleen weeye marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ka war helay safarkaasi inuu soo socdo had iyo jeerna sida aynu tilmaannay qofku marka uu maka ka yimaado ee shaam uu ku socdo madiine iyo hareeraheedu lama huraan bay ahayd oo dee waa dariiqii la marayeyba yaanba la dhex marin laakiin madiine iyo wamaa xawlaha waayo dee madiine waxay u dhaxaysaa maka iyo shaam marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu u diyaar garoobay may ahayn dagaal iyo duulaan inuu qaadayo ee sidii safarkaasuu dhexda loogu geli lahaa hantida uu sidana loogala hadhi lahaa ayaa qorshuhu ahaa sidaa awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada dagaalka amaba beder iyo u bixiddeeda kumuu adkaynin manuu ku laasiminin bal waxaa rasuulku uu ku wargeliyey saxaabada uu ku yidhi ninkii gaadiidkiisu uu diyaarsan yahayna hana soo raaco kii kale aan diyaar ahaynaha iska joogo waayo dagaal baan dee la filanayno waxaa uun la islahaa u nimankaa safarkooda dhexdaha loo galo safarkan qurayshi ay leedahay ee rasuulkuna uu doonayo inuu jidka u galo waxaa hormood iyo hoggaan u ah abu sufyaan binu xarb abu sufyaan waa nin aada u foojigan weeye marka horeba nin aad u maskax badan buu ahaa waxaa intaa u raacda mas-uuliyadda iyo xilkan uu hayo oo ah qurayshi wixii dhaqaale ay ahaysay bay ku soo aamintay marka maadaama oo meesha uu marayo iyo eriyada uu sii mari doonaa ay tahay dhul cid ay ishayaani ay ka agdhowdahay oo dee muslimiintii ah waxaa danta iyo duruuftu ay ku khasabtay inuu basaasiin iska soo horraysiiyo uu soo diro si ay bal uga war doonaan jidku inuu nabad yahay iyo in kale xuuraankii iyo dhegedhegayntii wuxuu ku helay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ku wajahan yahay oo uu ku galay inuu u galo jidka iyo waddada safarkaa isagee soo socda arrintaa markii abuu sufyaan uu helay ee uu ogaaday baa waxa markiiba uu diray nin qaylo sida oo la odhan jiray damdam binu camar weliba wuu kiraystay lacag buu siiyey wuxuu ku yihi sida ugu dhasaha badan maka u gaad waxaanad u sheegtaa safarkoodii iyo hantidoodiiba dhexda in loo galay oo khatar ay ku sugan yihiin ninkii markiiba magaaladii maka safar dheer kadib ayuu tegey qayla dhaantiina waa uu sheegay weliba wuxuu u sheegay qaabka ugu yacni digniintii ugu adkayd buu raaciyey nimankii gaalada ah waa qurayshe markiiba way isdiyaariyeen diyaar garow dhammaystiran oo weliba deg deg ah ayay sameeyeen waxay markaa isku dayeen wax alla wixii dhaqaaqayay ee gaashaan qaad ahaa in hub loo dhiibo la soo saaro markii hore waxay soo saareen oo igu tala galeen in dagaalkaa ay u baxaan iyo difaaca kun iyo saddex boqol iyo dheeraad ayaa waxa weeye qorshahoodu uu marka hore ahaayo ay ku tala galeen go-aanka iyo duulaanka markii ay ridayeen baa waxay isweydiiyeen war haddii ciidankiiba aynu wada saarno oo ciidankuba uu ka wada qayb galo dagaalka iyo difaaca ah, nimankii reeban uu kinaano la odhan jiray aynu ishaynayn jaarka ahayn bilow inaga faa'iidaystaa shirkaa waxaa kala soo qayb galay ibliis calayhi lacnatullah isagoo iska soo dhigay suraaqatu binu malik waxa uu ku yidhi dabeetana suraaqana raggali isxigaan laga baqanayo wuxu uhi waartaa anaa idinkaga filanay haatan waxba laydinka faa'iideysan maayo oo nimankii ay sayseen nimanka anigaa la hadli doonee ninkan iska soo dhiciya ha kala hadhina marka ciidan markaa waxay diyaariyeen cududdiisa iyo cadadkiisuba ay tiro badantay oo cududiisa lagu qiyaasay in waxa weeye uu ka koobnaa ama ay wateen boqol faras boqol faras ayay wateen awrta ay wateenna dee hadalkooda bedda ee gaadiid ahaan ay u isticmaalayeen nimankaasi markii ay diyaar diyaargarowga dhammayska tiran qaateen baa abuu sufyaanoo markaa isagu dee weli dhexda soo maraya ayaa waxa ay u suurto gashay abu sufyaan inuu badbaado safarkiina waddo kaleo rafa buu ka wareejiyey oo uu mariyey oo halkii rasuulku uu ka filanayey inuu soo mari doono aan ahaynba markii markaa uu arkay dee inuu badbaaday abuu sufyaan fariin kaleu haddana soo diray fariintaa labaad waxay dhigaysaa in leedahay waanu badbaadnay iska jooga xaaladdu nabad weeye iska noqda nimankii gaalada ahaa fariintaasi markii ay soo gaadhay labay u qaybsameen qolo iyagu fariintaas siday tahay u qaatay oo iska noqday oo aada u koobnayd oo ilaa saddex boqol oo nin meelaha lagu qiyaasay iyo waxaan dhahnay iyo intoodii badnayd oo iyagu isku raacay inaan dagaalkaa laga joogin duulaankana la sii wado ciidankana aan dib loo celinin weliba iyaga waxaa dee arrintaa aada ugu dhiiri gelinayey madaxdoodii oo abujahal uu ka kow yahay waxaanay ballan ku qaadeen ilaa beder meesha la yidhaahdo ay habeen ninkaa muxameda ay ka adkaanayaan waasey hadalka u dhigayaan habeennana ay joogayaan halkaa loogu heesi doono oo khamriga ku soo cabayaan oo baadhi tu baadhi ay kusoo dhiganayaan inaanay joogin warkoodu waa sidaa halkaa inay xaflado kusoo qabsadaanoo ay joogaan marka waa gaal calintii caddaatayoo ile meeshuu ku qurbixi doonaaye waxbaa wata nimankii gaalada ahaa markaa go-aankaasay qaateen ah in la socdo oo aan la joogsanin rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhinaciisa marka leegaysna wuxuu ka war helay nimankii gaalada ahaa waa qurayshe inay soo baxeen ciidan tiro badanna ay soo saareen iyo halka ay ku soo beegan yihiinba maadaama rasuulku aanu wax dagaala u diyaar garoobin oo ku talagalku aanu ahayn dagaal baa la gelaya ee qorshuhu ahaa safarka nimankaasi ay wataan u dhexdaha loo galo dee diyaargaruu dhammaystiran oo kii ugu dhammayska tirnaa lama hayo tirada saxaabadu waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban qof weeyi gebigaba waxa ay wataan iyo ciidanka yani waxa wey waxa u ahba gaadiid wax kooban hadday faras tahay farda tahay iyo haddii ay gaadiid kale tahayba rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadii buu la tashaday marka waxaanuu kala tashaday bal hadda waxa la yeelayo ilaa hadda waa la ogaaday nimankii inay soo baxeen dagaalana dagaallo waa lama huraan marka rasuulku saxaabadii buu la tashaday aaraadooda isagoo doonay inuu ogaado ansaartii iyo muhaajiriintii labadaba waa la tashaday dhammaantood waxay tale iyo go-aan ku qaateen inay rasuulkana kula talayin calayhi salaatu wasalaam in aan laga joogin dagaalka ase ee lagu socdo amarkiisana ay qaadanayaan arrintaana ay ku ogol yihiin oo waxay ugu jawaabeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku odhan mayno kamaa qaalat banuu israa'iila limuusaa idhab anta wa rabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduun nebi moxamedow ku odhan mayno annagu wixii reer banuu israa'iil nebi muuse ay ku yidhaahdeen oo ahayd muusow adiga rabbigaa israaco gaalada la soo dagaalamoo annaguna waa idin sii sugaynaaye taa ku odhan mayno waxaa kaloo rasuulka ay ku yidhahdeen calayhi salaatu wasalaam rasuulki ilaahay waxaad ballan iyo baycaba nagaga qaadoonu kugula gallay alsamcu wataaca inaanu ku ateecno oo aanu ku maqallo haddii aadna tidhaahdo baddaasaan quusayaa waa kula quusayna ha u baqan markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam taasi dhiirigelin bay u noqotay markaasaa rasuulku markaa ciidanka uu soo dhaqaajiyey ciidankii markaa rasuulku labuu u qaybiyey muhaajiriin iyo ansaar laba guuto ka kala dhigay rasuulku alayh isalaatu wasalaam labadaa guuto midna calanka waxaa uu siday cali bin abi aalib waa katiibat lmuhaajiriin katiibat lansaarna waxaa hogaaminayay oo calanka loogu dhiibay sacad bin mucaad haddii aad isweydiiso maxaa loo kala qaybiyeyna ama miyaa la ysku dhafaba waxay sababtu tahay qoloba sida qoloba dhinac bay isu dagaal taqaanaa oo muhaajiriintu maadaama oo ree maka iyo quraysh u badan yihiin iyagu dagaalka dhinac bay ka wada garanayaan qolada kale ansaartuna sidaas la eg marka macnuhu ma aha inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam awoodi waayo inuu isku barxo dee ay isdiideen macnuhu maahee macnuhu waxa weeye qolo waliba dee qaabbay dagaalka isula taqaanaayo jiibta iyo jaantaba ay isula helaysa marka sida isu fahmi karaan baa la isu kala raaciyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii beder uu soo degay weliba wuxuu u eegay meel halka ugu istraatiijisan halka biyaha nimankani ay ka helayaan ay ka dhaansanayaan iyo meelaha iyuu kasii ag dhowaaday si aanay ugu soo dhicin marka iyagana haraad uu dilo rasuulku habeenkii oo dhan waa ducaynayey ilaahaybu subxaanahu wa tacaala baryay salaatuleyl buu u taagnaa isagoo ilaahay ka baryaya kooxdaa yar ee kooban ee muslimiinta ilaahay inuu guuleeyo garabkoodana aanu ka bixin dagaalkii markaa waa uu bilaabmay waxaanu ku bilaabmay bil bilmubaarasa in labada qolo qolo waliba labada col col waliba ay cid cid uu iska soo saaro marka qolo waliba cidda ay soo saartaa marka hore la isku daawanaya halka ay isla maraan iyo waxa ay isbidaan kadib baa markaa dagaalku uu bilaabmay oo aswatu badrin waxa weey dagaalkii sidaasa waxa weeye uu ku bilaabmay dagaalkaa isaga ahi mid aad u culus buu ahaa oo aada iyo aad yani waxa weeye miisaankiisa leh nimankii gaalada ahaa waxaa ku badnaa qafqafta iyo isqaadqaadka ayaa aada ugu badnaayo laba dhinacba way iska mahadiyeen dhinac waxay u arkayeen awoodda iyo cududda ay haystaani mid loo babac dhigi kara inaanay ahayn ilaa ciidanka muslimiinta way ku kusoo labanlaabmayaan oo kusoo saddex jeer laabmayaane taasi markaa xoogaa way ismahadiyeen dhinac kalena niman weligoodba laga adkaaday may ahayn waxaanay isu arkayeen carabina u taqaanay hormoodka aanay cidi ka daba hadlinba inay yihiin hadday af tahay hadday adin tahay hadday dhaqaalo tahay hadday arrin la goynayo tahay iyagu inay ugu mudan yihiin marka niman aada iyo aada isu mahadiyey oo isu bogay oo isla dhacsan bay ahaayeen dagaalkii markii uu bilaabmay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ciidankii uu isku dubariday ee uu habeeyey dagaalkuna sidaa ku bilaabmay wuxuu rasuulku ku noqday teendhadii iyo halkii loo dhisay marka horeba ee uu deganaa isagoo ducadii badinaya oo ku celcelinaya waxaa rasuulka la joogay abubakar oo ku lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xasbuka yaa rasuula allah laqad naashadta rabbak rasuulka ou intaasi kugu filan in badan baad rabbigaa ku celcelisay oo ilaahay ku hoojin maayee ku daa inta xoogaa kadib baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa ilaahay uu tusay malakul jibriil iyo ciidan uu wato oo dagaalka qayb ah markaasaa rasuulku abubakar waxa uu ku yidhi abshir yaa abaabakrin ataaka nasru اllahi hada jibriilu aakhidu bicinaani farasihi yaquuduhu calaa hanaayaahu annaqa wuxuu leeyay rasuulku abubakar u bishaarayso waxaa yimi nasrigii iyo guushii ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa timi waa malakuljibriil oo faraskiisii wato oo haya waxa weeye hoggaanka haya oo ay u dhammaystirantahay saanadii hubkaee uu ku dagaalami lahaa weliba boodh badani uu ka muuqdo faraska oo faras dee waxa weeye diyaar ah mid lagu xaragoonayo maaha waa mid dagaal lagu gelayo weeye gaadiidka dagaalka iyo gaadiidka xaragoonid way kala duwany markaa faras u diyaarsan dagaal baa waxa weeye malakul jibriil wataa saanadiisa u dhammaystirantay waa markii shaydaanko isagoo ama ibliisoo oo ka soo qayb galay dagaalka markii uu arkay malaa'igtii oo qayb ka ah waa kii dib u cararay innii araa maa laa taruun ha waxaydaan arkayn baa ii muuqda buu idhan arkaya marka horena xoojin buu iska dhigayay oo khatar khatar inuu ciidanka qayb ka yahay oo xagga dambe uu ka tabaabushaynayo buu iska dhigayay mar alla markii uu arkay inay tala faraha ka baxdo meesha malaa'ig marayso wuu iska tegey qoladanna saasuu kaga dhaqaajay dagaalkaasi waxaa markaa raggii ku dhintay ka mid ahaa gaalada abujahl oo ka mid a ah dee waxa weeye raggii ugu darnaa fircawnu haadihi اlumma oo marka horena ciidanka isagu soo tabaabusheeyey ciidanka celiyo iska noqona looga taag waayey marka hore ama loogu taag waayey ninkani nin isna dagaalyahan ah aadna loo ilaalinayo ah abujahl laba nin oo dhallinyaro ansaara ayaa waxay u yimaadeen saxaabi ka mid a ah saxaabadii waxay ku yidhahdeen bal waxaad noo sheegtaa ninka abujahal la yidhaahdo waa kuma ma garanayaanba xataa wejigiisa wuxuuhi waxaan ku yidhi o adeer saa odhanaysaan waa dhan waxaanu maqalay rasuulku ku dhibaatayn jirayo waxaanu doonayna inaan shaqo ka qabanno wuxuu labadaa nin hamigooda iyo heerka ay taagan yihiin iyo hankoodu anigu halkaa markaa dee arrintu ilamay taagnino abujahl baa la dili doonaa sababa lahayn waanu tilmaamay ui iyadoo la hareere taagan yaho la difaacayo oo guutooyin dhani ku wareegsan yihin baan kuui waa ninkaa la difaacayo wey ee laga barbar dagaalamayo waa kaa labadii dhallinyaradaha shaqo kale bay qaban iyagu abujahal sidii ay u dili lahaayeen bay falowgeeda qabteen fursad uun iyagoo la raatanaya marba dhinac kaga imanaya marba fursad la eeganaya aakhirkiina way direen dhaawac culus bay gaadhsiiyeen rasuulkay calayhi salaatu wasalaam ula yimaadeen seefahood iyagoo wata oo mid waliba uu leeyahy anigaa dilay maya anigaa dilay rasuulku wuxuu ku uhi bal labadiina seefoodii tuso seefihii markuu arkay wuxuu arkay mid waliba inay dhiig leeda markaasaa rasuulku wuxuu ku uhi kilaakumaa qatalahu labadiinuba waa disheen guushaa waa wada hesheen marka ninka dhaawac culus baa gaadhay markii markaa uu dhaawacmay dee gaaladiina jabeen ila waa ka yaaceene baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi bal ninkii ha la soo raadiyo abujahal ahaa cabdillaahi binu mascuud baa wuxuu leeyihi waxaanu imi isagoo xoogaa naftu kasii gurmaysa laakiin weli hadli kara oo dhaawac culusi uu ku sugan yahy markaasaa waxaan ku wuri ui bal iska warran maanta xaalkaaga ka sheeke wuxuu igu jawaabay buu yidhi dhib kali ma jirto dee qof la dilun baan ahay nin la dilay kama sharaf badin dee laakiin hal qodob un baan isku cilkaambiyayaayo beereley baa idishay buuri beereley ayaa idishay ansaar buu ujeeda marka u fiirso ilaa inta naftu kasii baxayso qabyaalad iyo balaayaa ka buuxiyo cunf marka wuxuu ku leeyahy in beero qodobta idishay un baan ka yara xumahay oo qoladaas inay idilaan xoogaa niman idili kara dee may ahayn waan ka sharaf badanay way macnuhu cabdilaahi binu mascuud wuxuu le intaan qoorta kaga istaagay baan ka soo gooyay kurka madaxa dabeetna markii aan ku istaagay baa waxa uu yidhi laqad irtaqayta murtaqan sacban yaa rawayica alghanam alla ilaahay maanta meel dheer baad fuushay ninkii adhiga raaci jiray wuxuu ku caayaya maxay adhi jir fowqa adhi jir buu le qoorta iga istaagta marka adhiga la raacacay maa lakiin isagu u arkaa dee isagu wuxuu arkaa maxay <laughs> inay cay tahay sidaasaa markaa ninkaasi ee waxa weeye uu ku dhintay raggii kalena ee ciidankan hogaaminayay qurayshna hormuudka u ahaa dariiqaasaa waxa weeye ay mareen waxaa markaa la tilmaamaa toddobaatan baa maalintaa nimanka ka dhintay weliba madaxdoodii u badan iyo kuwii dhibta badnaa oo ay ku dhabowday qowlahu tacaala innaa kafaynaaka almustahzi'iin qaar badan baa halkaa dagaalkaasi noloshoodii uu soo afjaray marka waxay u qaybsameen u wax la dilay iyo wax la qabtay ayay u qaybsameen nimanku markii ay jabeen dee magaaladii maka kuma hagaagi karaan niman dhan oo isa soo faaninayay oo hub iyo waxay haysteen haysteenba la soo baxay oo weliba iska noqda loogu taag waayey oo guushu inay iyaga la socotay la jirtaba dee u haystay yaa maka ku celinaya yaase dumarkiiiyo carruurta ka qabanaya oy ku muusanaabayaan nimankii si ay u noqdaan bay garan waayeen markii dambe waxay go'aansadeen aansadeen waar nin walba saad u noqon karto u noqo innagoo ciidan oo wada socdo noqon mayne keli keliha la ysaga noqdo dee nin iyo halka uu mari karo marka nin waliba si hoosu magaaladii maka usoo gala maka markii la yimina waxaa la yidhi yaan wax la idhaha baroor iyo yaan laynaga maqli cadowgaaga dhuufca dhuux sakaala loogu subkada maqli jirta ha hadlina hadlinaba yaan inagu wiirsanayn cadowgu yaanu inagu farxin qolyahan kale carbeed ay inagu dhownayaana naga inagu farxin oon inagu dhiiranine wabal haweyne iska daaye saa qof waloo cidi kaga dhimato waxaa loo diiday in uu baroorto marka nin baa awr baa gabadh baa waxaa ka lumay awr magaalada maka awrkii bay dabeeto u barooratay nin ka mid ah odayaashii quraysheed oo laba inan u dhalay meesha ay kaga dhinteen waa bedeli baa wuxuu mooday baroortii in la fasaxay si uu u de nin buu u dirayo wuxuu ku yidhi baroor soo hubi hadda in baashii la fasaxay baan u malaynayaa bal ii soo ogow gabadhii buu u tegayoo gabadhii mise awr baa ka lumayba waxaan ay la barooranaysaa waxa weeye waa awr gabay buu markaa tiriyo wuxuu yidhi atabkii an yadilla lahaa baciiru Eh, atabkii an yadila laha baciiru wuxuu leeyay waxay u ooyeysaa u ilmayneysaa in waxa weeye awr uu ka lumay falaa tabki calaa bakrin walaakin calaa badrin taqaasarat iljuduudu wuxuu leeyahay awr ha u barooran gabadhay hawl ka culus baa inoo taalla haddii inuunaad barooranayso awrka ka daayo bedel wixii ka dhacay u barooro taasaa waxa weeye culays badan inaga haystaa markaa nimankii jabka iyo culayska iyo hooggaasaa ku dhacay oo magaaladii makana markii ay tegeenna culayskaasunbaa dee haysta iyo inuu nin waliba ciil iyo cadhan la aamusan yihi oo aan loo ogolayn inuu ooyo xataa ama uu ilmeeyo oo cid ka dhimatay oo waxa weye qaraabadiisa in waxa weeye uu u baroorto aan loo ogolayn ah, rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii u dhacay nimankii ay jabeen xoogaa buu sii joogay beder waa cagsiga wixii iyagu ay doonayeen iyagoo qorshahoodu muxuu ahaa inay saddex habeen soo joogaan halkaa loogu heeso oo khamrida ku cabbaan wixii ay rabeen mabuu u suurtogelinba rasuulku calayhi salaatu wasalaam beder buu muddo sii joogay marka xoogaa saddex maalmood qiyaastii marka wuxuu faray in shuhadadii iyo raggii saxaabada ka dhintay oo aan badnayn oo afar iyo toban ahaa in la aaso nimankii gaalada ahaana baktigooda god weyn baa loo qodo waa lagu jiido waa lagu guro si bahluhu aanay u cunin dadkana aanay urtooda u dhibin ila xurmo ma laha iyo sharaftoone markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu godkaa ku ururiyey meydkoodii iyo baktigoodii baa uu dul istaagay isagoo mid mid ugu dhawaaqaya oo weliba u sheegaya oo leh war wixii alla idiin ballan qaade ma haysaan maanta cumar binu khataab waa kii rasuulka ku laha rasuulka ilaahayow waabay dhinteene maxaad kala hadlaysaa waxaa rasuulku ku yihi calayhi isalaatu wasalaam sida adigu aad u maqlaysa si la mida ah, ayay ii maqlayaanoo kama dhega fiiqnid sidaa yani adigu aad ii maqlaysa si la mid ah ayay iyaguna ii maqlayaan ilaahay baa maqashiinaya oo codkaa gaadhsiinaya duulaankaa isagaa markaa guushaasuu kusoo gebagaboobay nimankii gaalada ahaa markaa wixii lasoo qabtay ee waxa weeye dee maxaabiis ahayd amaba rasuulku calayhi salatu wasalaam uu gacanta ku soo dhigay qaar qaarkood dhexdaa lagu sii laayay waa kuwii mutay ee mutaystay dhexdaa lagu sii laayay intii la sii socday si waxa weeye dee ciqaabtay mudnaayeen loo mariyo waaya ghaswatu badrin ilkubraa ghaswada iyo duulaankaa la magac baxday ghaswatu badrin ilkubraa hiya alfurqaanu waa tii kala saartay xaqa iyo baailka ilaahay uu ku kala saaray alladii duulaankaasoo acaza allaahu bihi alla uu ku quweeyey alislaama islaamnimada oo wa rafaca alla uu kor ugu qaaday manaarahu islaamka calankiisa iyo muuqiisa oo wa tamasa alla uu ku baabiyaa shirka gaalnimadii oo wa kharaba ilaahay uu ku dumiyey arkaanahu ay arkaana shirka wa sababuhaa khaswadan sababteedu waxay ahayd ana arasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulku kharaja waxa uu u baxay liyactarida si uu dhaxda ugu galo ama jidka ciiran safar liqurayshin qurayshi ay lahayd raajicatan min ashaam safarkaasoo ahaa mid ka soo noqday shaam wa kaana macahu rasuulka la jirkiisa waxa ahaayoo la socdo uu helinayey halaaثu mi'atin wa halaaثata cashara rajulan saddex boqol iyo saddex iyo toban nin marka saddexda boqol wixii dheeraa khilaaf baa ku jira saddex iyo toban baa lahi afar toban baa lahi sagaal toban baa lahi marka adu waa saddex weeye falamaa calimat qurayshun qurayshi markii ay ka war heshay bidaalika warka iyo bixitaanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam arsalat waxay dirtay tisca miatin wa khamsiina rajulan sagaal boqol iyo konton nin liximaayaةi ciirihim si safarkooda ay u ilaaliyaan wa tijaaratihim iyo ganacsigooda fa saara ilayhim fa saara waxa uu u dhaqaaqay ilayhim xaggooda alrasuulu sala allahu calayh wasalam isaga iyo biman macahu ciddii la socotay wa qaatalahum rasuulku waxa uu la dagaalamay waa uu la dagaalamay nimanka qitaalan shadiidan dagaal daran buu la galay oo adag wa ayada allaahu alla waxa uu ku xoojiyey oo uu ku caawiyey bilmalaaika almuslimiina muslimiinta bilmalaa'ikati malaa'igtii baa alla ku xoojiyey fainhazama almushrikuuna gaaladii way jabeen wa tabicahum almuslimuuna muslimiintiina way eryadeen yaqtuluuna xaalayiin kuwa laynaya wayasiruuna oo qafaalanaya faqutila waxaa haddaba laga laayey min almushrikiina gaaladii xaggooda sabcuuna rajulan toddobaatan nin minhum waxaa ka mid ahaa abu jahlin wa usira waxaa laga qafaashay minhum iyaga sabcuuna asiiran toddobaatan maxbuus ayaa laga qabtay wa qutila min almuslimiina muslimiintiina waxaa ka shahiiday arbacata cashara rajulan afar iyo toban nin uma dabeetana amara rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu amar ku bixiyey bidafni qatla almuslimiina waalmushrikiina in la aaso muslimiinta saxaabadii ka shahiiday iyo mushrikiinta wixii laga laayey in la aaso oo isku meel laguma aasine muslimiintiina aaskii rasmiga ahaa ee sharcigu dhigayay iyo qaabkii sharfanaabaa loo aasay gaaladiina godkaasaa lagu guray wa rajaca ila lmadiinati rasuulku magaalada madiine ayuu ku noqday walamaa qaarabahaa markii uu ku dhowaaday talaqathu lwalaa'idu waxaa rasuulka ka hor yimi oo soo dhoweeyey dumarkii iyo addoommihii iyo dee carruurtii sidoo kale bidufuufi iyaga oo garaacanaya defka ama waxa wey bahalkaa yare dumarku ay garaacdaan yunshidna iyagoo ku geeraaraya ama ku nashiidaynaya alaca albadru calayna marka alaca albadru calina horena waa inoo soo martay nashiidadaasi sugnaanteeda dee hadal baa ka taagan oo sanad saxiixoo sugan ma laha ama ha noqoto halkan oo markii rasuulku beder uu guuleystay uu madiine gelayey ku noqonayay ama ha noqoto markii uu soo hijroodaye dee uu madiine soo gelayaye labadaba waxa weeye eh, nas waxaan sanad sugan ma laha oo waxa weeye loo cuskan karo laakiin dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad baa loo soo dhoweeyey iyo saxaabada guushaana aad baa waxa weeye ay ugu farxeen muslimiintu addarsu ah, as'ila cafwan maa gaswatu badrin ilkubraa gaswatu badrin ilkubraa horta maxay ahayd maa sababuhaa sababteeduse maxay ahayd maadaa عملت qurayshun qurayshi maxay samaysay oo ay fashay bacda an calimat kadib markii ay ogaatay bidaalika arrinkaa inuu rasuulku soo baxay oo safarkoodii uu khatar ku yahay bimaada ayada allaahu lmuslimiina maxaa ilaahay muslimiinta uu ku xoojiyey fii haadihi alghaswa duulaankan iyo dagaalkan dhexdiisa kam cadadu alqatla min almushrikiina wاlmuslimiin waa imise tirada ka dhimatay ama laga laayay gaalada iyo tirada ka shahiiday muslimiinta bimaada amara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku muxuu amray bacda daalika intaa kadib addarsu asaadis darsiga lixaad waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramaya bucifta bilxaqi waalcadli hadalkaa ah bucifta rasuulki ilaahay waxaa laguu soo diray ama lagula soo diray bilxaqi xaq waalcadli iyo cadaalad saxaabi baa hadalkaa rasuulka ku yidhi calayhi salaatu wasalaam marka qisadaasuu doonayaa inuu soo guuriyo sheekhu cinwaanna wuxuu uga dhigay hadalkii saxaabigu uu rasuulka ku yidhi waqafa arasuulu sala allahu calayhi wasalam fii gaswati badrin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu maalin yani intii beder la joogay uu istaagay beder meel ka mid ah biqadiibin fii yadihi isaga oo wata geed caday ama caday yaroo dheero ul yaroo aan weyneyn ah oo gacantiisa waxa weeye uu ku sitay waa markii ciidanka la diyaarinayey fa mara dabeete rasuulku waxa uu soo maray bi bisawaadi bni ghaziya saxaabigii loo odhan jiray sawaad binu ghaziya wa huwa khaarijun isagoo ka soo baxay min asafi safkii isagoo safkii ka soo yaro baxay ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu arkay saxaabiga fa darabahu dabeete rasuulku waxa uu kaga dhuftay bilqadiibi cadaygii uu sitay fii batnihi caloosha wa qaala lahu waxaanuu ku yidhi istaqim istoosi yaa sawaadu sawaadow safka toosiyoo safka waxa weeye ha ka soo bixin riwaayaadka qaarkood waa sida u badan yihin riwaayaadku eh waxa weeye istawi ayay qorayaan istawi yaa sawaad istaqimtani kuma jirta riwaayaadka intooda badan intii aan ka arkay wey qaala dabeeta waxau ihi saxaabigani rasuulku markii uu cadaygaa yar caloosha kaga dhuftay wuri waa safka toosi baa saxaabigii waxau ihi awjactanii yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay waad i xanuujisay cadaygaa aad igu dhufatay wuu i xanuujiyey waqad bucifta waxaana laguu soo saaroo lagula soo diray bilxaqi waalcadl xaq iyo cadaalad baa ilaahay kula soo diray anigana waad i xanuujisaye faaqidnii min nafsika naftaada iiga gooyo ii jaro waa ii jaradii carruurto kale waayo wuxuu rasuulka ilaahayow dee waad i xanuujisay cadaalad baa ilaahay kula soo diray iyo xaq markaa culayska iyo xanuunkaa aan dareemayo inaan kaa goostaan doonayaay iigoo naftaada yani aan kaa jarta wey fakashafa arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku dabeetana waxa uu faydiyey can batnihi calooshiisa ayuu maradii ka qaaday waa halkii uu kaga dhuftay halkii la midka ahayd wa qaala dabeeta rasuulku waxa uu ku yidhi istaqid gooso yaa sawaadu sawaadu iga gooso haddaba factanaqahu rasuulka waxaa isku duubay sawaadu sawaad oo laga filanayay rasuulka inuu ka goosto baaba hal mar isku duubay wa qabbala batnahu calooshaanuu ka dhunkaday rasuulka calayhi isalaatu wasalaam fa qaala lahu sala allahu calayhi wasalam rasuulku dabeete waxa uu ku yidhi maa xamalaka maxaa kugu kalifay calaa daalika arrinkaas sawaadow fa qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow aradtu waxaan doonay oo aan jeclaystay an yakuuna aakhirulcahdi ballantan ugballanta ugu dambaysay adduunyada aan kaga tegayaa inay noqoto an yamasa jildii jidhkaygu inuu taabto jildaka jidhkaaga fa dacaa lahu rasuulku wuxuu ugu duceeyey saxaabiga bikhayrin khayr buu dabata ugu duceeyey Ah, markaa qisadani waa qiso sugan oo dhacday weeye saxaabigani kama aha markuu rasuulka leeyay aan kaa goosto iyo marka uu leeyay rasuulka ilaahay oo dee waxa weeye waxaan doonayaa inaad naftaada iiga goyso culayskaa iyo xanuunkaa ma aha inuu rasuulka nicibi mana aha inuu doonayo inuu si dhaba ah uga goostee ujeeddada hadalkaa ka keentay waa taa halkaa ka muuqata oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii rasuulku uu kuri waa yahaye iga gooso iga jaro baa markiiba waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu isku duubay weliba caloosha ayuu ka dhunkaday rasuulku markii uu weydiiyey maxaa kugu kalifana waxa uu yidhi aradtu an yakuuna aakhiru lcahdi an yamasa jildii jildak waxaan jeclaystay rasuulka ilaahayow ballanta ugu dambaysay adduunyadan aan kaga baxaya ile dagaal baan isu diyaarinayaa waxaba laga yaabaa halkan inaan ku baxeen ku dhintee in aan adduunyadan ka tago iyadoo wixii ugu dambeysay ee iigu dambeeyey uu ahaa in jirhkaygu uu jirhkaaga taabtay bal hadda u fiirso rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa waa u duceeyey iftidaau asraa badri furashadii maxaabiistii beder lagu soo qabtay istashaara rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu kala tashaday asxaabahu saxaabadiisii fii yafcalu waxa uu ka yeelayo biasra badri maxaabiistii beder lagu soo qabtay waxa laga yeelayo ayaa rasuulku saxaabada u kala tashaday fa ashaara calayhi cumaru cumar baa wuxuu rasuulka kula teliyey biqatlihim in la laayo oo aan midhba laga reebin wa ashaara calayhi abuu bakrin abuu bakrna wuxuu rasuulka kula teliyey an yubqiyahum inuu iska daayo oo aanu laynin oo waya'khuda minhum uu ka qaado alfidaaa madax furasho liyakuuna quwatan si ay taasi kaalmo iyo awood ugu noqoto iyo dhaqaale lilmuslimiina muslimiintu ay leeyihiin oo calalmushrikiina gaalada ay u adeegsadaan awood iyo dhaqaale gaalada ay u adeegsadaan oo ay isku diyaariyaan oo saanad iyo ciidanba ku diyaarsadaan iyo cadad iyo cududba waxa weeye inay u noqoto fa waafaqa rasuulu sala allahu calayhi rasuulku waxa uu aqbalay oo uu waafaqay ra'ya abibakrin tala soo jeedintii abubakar oo taasaa rasuulku uu dan u arkay hadaba la soco cumar bin khadaab marka uu leeyahay halalaayo isagu wuxuu ka eegayey nimankan cadaawada iyo colaada iyo ciqaabta iyo culayska muslimiinta ku han jireen xaggaasuu ka eegay ka inaan mid laga reebine la laayo abu abuubakarna dhinac kaluu ka eegayo nimankan inay ku habboon tahay madax furasho in laga qaado si madax furashadaasi ay u noqoto mid muslimiinta u noqoto dhaqaale ilaa il dhaqaalo oo markaa ay lahaayeen muslimiintu may jirin markaa si ay u noqoto meel ay dhaqaale ka heli karaan haddaba rasuulku waxa uu waafaqay ra'yigii abubakar wa amara waxa uu amray anlaa yuflita inaan la sii daynin axadun mid ka mida gaaladaa la soo qabtay ilaa bilfidaa'i in madax furasho laga qaado mooyaane wa kaana madax furashadaasna waxay ahayd min arbacati aalaafin ilaa alfi dirhamin afar kun oo dirham ilaa kun dirham inta udhaxaysa waa ciddii wax iska bixin karaysay wey kuwaas ama alfuqaraa'u gaaladi kuwii waxa weeye aan waxba haynin ee gaalada ahaa miya ee dee maxaabiistana ka midka ahaa faman yuxsinu alqiraa'ata waalkitaabata qofka kuwaa ka mida gaaladan lasoo qabtay ee aan waxna iska bixin karayn madax furasho laakiin yaqaana akhrinta iyo qoraalka carabida acطaahu rasuulu salى اllahu alayh wasalam waxaa rasuulku uu dhiibay cashrata min sibyaani اlmadiina toban ka mida caruurtii madiina ayaa nin walba loo dhiibay oo ragga ka mid a liyucallimahum si higaadda akhriska iyo qoraalka carabiga uu u baro wa kaana daalika arrintaasina waxay ahayd shaqadaa macalinnimadii loo diray fidaa'uhu inay mid walba u noqoto maxay madax furashada oo tobankaa carruur markuu qiraa'ada iyo kitaabada ka dhiso baa waxa weye la fasaxayay as'ila ma khulaasatu maa xadaa bayna sawaadin warasuuli sala allahu calayh wasalam dhacdadii dhex martay sawaad binu iyo rasuulka alayhi salaatu wasalaam khulaasadeedu maxay ahayd maadaa facala rasuulu sala allahu calayh wasalam bilasraa rasuulku maxaabiistii muxuu ka yeelay ayu ra'yin ra'yigeebaa waafaqa uu waafaqay calayhi dushiisa alrasuulu sala allahu alay wasalam ra'yiga uu aqbalay kii abubakar iyo kii cumar waa kee bimaada iftadaa maxaa rasuulku madax furasho uu uga dhigay ama ay madax furasho ka dhig looga dhigay waxa weeye alfuqaraa nimankii waxa maxaabiista ahaa laakiin dee aan waxba hayn marka bimaada iftadaa maxay yacni isku furteen alfuqaraau maxaabiistii kuwii ahaa fuqaradii aan madax furasho kale heli karaynin وإلى نكتفي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم